bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo afraad ee ka mida min kitaabi صaxiixi muslim qala اlimam raximah اllahu taعaalى baabu bayaani اlwaswasaةi fi اliimaani wma yaquluhu man wajadaha taraajimtana waad ogtihiin inuusan muslim lahayn oo aimada kitaabka sharxay ay leeyihiin xadaanii zuhayr ibnu xarb wuxuu baab u yahay in la caddeeyo waswaaska ku yimaada iimaanka inuusan dhibaato u geysanaynin iimaankii iyo ruuxii waswaaska uu ku yimaado waa xadiidu nafsiga wuxuu odhan lahaa ilaahay ku magangeli lahaa marka <clears throat> xadaanii zuhayr ibnu xarbi abu khaytamata الnasaa-i qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi can suhayl بn abi صاlح can abihi abihi abu صاlح dakwan الsmaan can abi hurayraةa radي اllahu tacalى canhu qaal jaءa naasun dad baa yimidoo min asxaabi الnabiyi asxaabta nabiga ka mida fasa'aluuhu nabigay weydiiyeen calayhi الsalaaةu wasalaam waxayna yidhaahdeen su-aashoodii inaa najidu nabi allo waxaan helaynaa fii anfusinaa naftayada maa shay baanu dareemaynaa yatacaadamu axadunaa midkaana uu weynaysanayo ama ku weynaanayso ku adkaanaysa an yatakallama bihi inuu ku hadlo nabio marmarba waxaa naftanada kusoo dhacaya shay aanan afka soo marin karin oo aad iyo aad khatar u ah qaala nabigu wuxuu uhi calayhi salaau wasalaam waqad wajadtumuuhu waqad wajadtumuuhu bay ka dhigan tahay siday riwaayaadka qaarkood caddeeyeen hamza meeshaa ku jirta maba dareenteen weeye marka waa tacajub ama waa istifhaam inkaari ah labadaa midun bay noqon maba dareenteen weeye qaalo waxay yidhahdeen nacmnabi alla waa dareennay qaala subanu wuxuu yihi daaka midkaas sariixu liimaani iimaanka kiisi caddaaway asariixi waa shayga khaaliskaee saafiga ah en wax kale uusan dheehaynin ama uusan badhxaynin daaka sariixu liimaan وxadaثna mxamed bashاar bundar shaykh اljamacati qala xadaثna ibn abi cadiy wasmu muxamed ibn ibrahim bn abi cadiy can shucbaة bn اlxajaaj waxadaثanii muxamed bnu camri bni jabalata bni abi rawaadi wabu bakr bnu isxaaq abu bakr ibnu isxaaq asaaqani wadaadkii la odhan jiray wey waana muxamed ibnu isxaaq magaciisa qaala waxay dhaheen wadaadahaas Eh, labada wadaadoo eh, maxamed camrin iyo abubakr bn isxaaqa xadaanaa waxaa noo warramo oo kale abuljawaab wasmuhu laxwas ibnu jawaab baa la yidhaahdaa can camaar ibni rusayqin kilaahuma can ilacmash sulaymaan can abi saalixin hadda wuxuu u imaamku in acmash iyo suhayl ismutaabaceeyeen acmash can abi saalixin suhayla can abihido abu saalix ah abi aakwanninki eh, loodhan jiray can abi saalixin eh, raximah llahu tacaala can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can اnabiy sal ly slam bihada alxadiidi xadiidka marka anas cafwan eh, xadiidkii abu hurayre labadaa ariiq buu ka keenay xadiid kaloo marka la macnuu raacin doonaa kii cabdulahi mascuud ah waxadaanaa yuusuf bn yacquub asafaaru xadaanii calay ibnu caam abulxasan cali ibnu cahaam abulxasan baa la yidhaahdaa waa nin aan riwaayo badnayn wey laakiin waa nin imaam iqa asagu ah aad nooma xadii badno markaynu muslim marayno can sucayr ibn alkhams atamiimi can mugiirata bni miqsam adabbi can ibrahim annahaci ibrahim bn yaziid annahaci can calqamata bna qays abtigii wey waa inaga soo maray can cabdilaahi bni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi su'ila nabiyu nabiga la weydiiyey can ilwaswasati can xukmi lwaswasati wa athariha fi liimaan wey waswaaska iyo dhaawacu u geysan karo iimaanka ruuxa muslimkaa nabi allow ka waran baa layidhi qaala wuxuu ihi tilka waswasadaasi maxdu liimaani waa iimaan barax tiran iimaan barax tiran oon barxanayn wa min afraadi muslim muslim baa la tafridu bukhaari ma wariyo abu cawaane iyo nasaa-i fi lkubra ibnu xibbaan raggaasa ayaa la wariya ayaa la wariya wadaadka marka ku jira cali bni cahaam xadiidka qisuule markuu qaadanayay sheekhiisan sucayr bnu khims atamiimi ayuu u yimid markaasu wuxuu ku yidhi xadiidkii waswasada iyo waswaaska ii meeri aan kaa qaatay ii yeedhi wuu ka diiday markaasuu waa ooyey maalin dambe u yimid balkaale xadiidka aan kuu markaasuu u yeedhi ataytu sucayr bni khims as'aluhu can xadiidi اlwaswasati falam yuxadinii faadbartu abki markaan islaabay anuu oyaan islaamay hal xadiid buu soo codsaday xadiidkii baa limaya marka miraad buu isla jiray xadiidka aad u dadkuna cilmiga waa jeclaayeen uma laqiyanii faqaala tacaal xadaanaa muhiirat bnu maqsam fadakara alxadiid maalin dambu ila kulmay uu ii yeedhay soo fadhiisuu yidhi xadiidkiibuu ii tamiyey saasuu qisadaas ku qaatay xadiidka xadiid caana weeye ninka la yidhaahdo marka sucayr bnu khimsi laftirkiisu xadiidkan basuu ku leeyahay muslim halkan xadiid hadda aynu hayno muslim ku leeyahay walaysa lahu xadiiun aanin xadiid labaad ba kuma laha fii saxiixi muslim bqiuu leeyahayo waaba intuu yar xanuunsaday ma aqaana qaskii wax ku dhagey yaa la xabaalay saxibnkhams iilkii markii la geliyey oo carradii in lagu baba la doonahayo yaa la arkay kafonkii oo gariirahay oo dhaqdhaqaaqahay dib baa loo faagay waa la soo bixiyey han iyo toban sanoo dib usii noolaa caruurna waa dhalo haweenna waa guursaday marka waa seegtay ninka asaga dahabi wuxuu idhahdaa waa muqilun lahu casharaةu axaadiiث wa huwa iqa waa xadiiث yar iyo toban xadiiث waxaan ka badnayn ayuu leeyahay waa nin iqa xaafidka isagu waa saduuq buu yidhaahdaa ragga marka lagu eedeeyey qolyihii dabageli jiray muslim ee saxiixna waa tiri rag xoogow aan tabar badnayna waad ka warisa raggay ku eedeeyeen buu ka tirsan yahay saciir ibnu khams atamiimi marka ninkaani muxuu ku yimid fii baabi اshawaahid fii baab الشhواaهد xadiidka hore abu hurairu soo mariyey laba ariiqoo xogxoog badan oo صixaax ah kadibna wuxuu ku ladhay xadiidka cabdلlahi bn mascuud min ariiqi sucayr bni khams الtamiimi ariiquu muslim yaqaano wey ragga noocaasi ama saduuqiinta ah amaan xooguu sii caga ama mutaabacaadku ku keenaa ama shawaahiduu ku keenaa axaadiistoodana maba badiyaba hal iyo labuu ka keenaya marka meel laga taabto malaha wadaadka hawshiisu meel laga taabto malaha xadiidka marka hadda sucayl bn khimsi wadaadkii ibni camaar ashahiid ee ciilu muslim iska lahaa ayaa xoogoo ku tacanuday oo wuxuu hi xadiidkani saxiix ma aha mana asixin muslimna wuu ku khaldamay inuu wariyo halkaasuu la dabagalay laba ciluu qabsadoo wuxuu yidhi midda koobaad sucayl bn khimsi tamiimi nin tabar badan ma aha tabarbadnidaas ma tabarbad maxayna kaga jawaabnay ninku wuxuu ku yimi fii baabi shawaahid nin saa u si liitana meeda habina waahiquu leeyahay xaafidkuna waa saduuq buu yidhi markaasu wuxuu ninku waa nin xadiid yar akhdaana waa leeyahay haddaba in laga wariyaba ma ahayn marka waa tacanud midda ayada fii baabi shawaahid waa lagaga wari walmutaabacaat ayb cillada marka ma aysan sheegin calqame iyo cabdulaahiba oo waxay ka dhigeen xadiidku inuu yahay min mursal ibraahim الnahaci labadaa cilou ku dhagay cilada ah waa mursal ibraahim الnakhacina cilo sii dhib badan ma aha lأnna cinda ahli اxadiiث mursal ibraahim الnakhaci waa صaxiixun kalmarfuuc alxaabn cabdilbar tamhiidka wuxuu soo guuriyey ijmac اlmuxadiثiina calى sxati marasiili saciid musayib wbni siriin muxamed waibraahim الnakhaci fainaha cindahum sixaaxun buuri idan bal bacd اlmuxadiiin waxay leeyihiin maraasiilu ibraahim الnakhaci asaxu min masaaniidihi waa ay garateen baan u malay mursalka ibraahim الnakhaci ayaaba ka fiican xadiidku nabiga gaadhsiiyey midka uu yidhahdo xadaanaa calqamatu can fulaan can rasuulilah ha yidhaahdo iyo midku asagu rasuulku si toos ugu tiiriye uunsa saxaabi iyo walaa taabici weyn midna uusan sheegin ayaaba ka saxiixsan bay yidhaahdeen midka musnadkae mutasilkaa marka diqatu muslim bay kutusaysaa isagoo fii baabi shawaahid ku keenay xadiidka haddana cilo walboo la sheegay jawaab cad bay leedahay waa inaad garateen baylata intaan iskaga tagno tacanud badan uma sii baahna masalada halkan marka waxaa ku jira intaynan gudagelin xadiidkii abu hureyre faraha badnaa qaacido muhiim ah wax hadda laga hadlayo waxaa weeye daaka sariixu اliimaani tilka maxdu اliimaani ma aha macnaheedu waswaaski ku galay ayaa iimaan ah oo waswaaskaa shay aad celin karto ama aad ka difaaci karta maba aha kasabkaada kuma xidhno adow khiyaar ma lihid waa wax daf ku odhanaya qulub buu ku dhihi waa kugu soo boodi markaasaad shaydaanka iska naari o ilaahayna ku dhaafiya baryaysaa mooyee waxaad adugu xukuntaba ma aha waxyaabaha noocaasa marka qaacidada dhowr quran idiin sheegay baa la hoosgeeyaa takliifka kuma xidhno wixii marka idaa warada altakliifu bikayri muktasabin tacayana sarfuhu ilaa sababihi aw amaratihi bay usuulintu yidhaahdaan xadiidkan haddaad joogtani ka kalee soo socdo qaacida way ka anfacaysa haddii amar rabbi subxaanahu wa tacaala ama amar rasuulka ama nahyi labada eh, alliya rasuul ka yimid uu ku tacalluqo shay-an la awoodin aadamuhu awoodi karin idaa warada اtakliifu bigayri muktasabin tacayana sarfuhu liamaratihi aw ila sababihi shay aan aadamuhu awoodin haddii aada mooddo aayaddu inay ku amrayso ama xadiidku ku amray ama uu kaa reebayo naska sharcigu waxaa laasima in takliifka iyo amarka loo leexiyo shayga aan la awoodin wixii ka dhalan lahaa shayga aan la awoodin wixii keeni lahaa wاlmasalatu tatadixu biاlmiaal marka aan dhahno maalan amarada aan ku horayno qowluhu tacaala walaa taأkhudkum bihima ra'faة fi diin اllah markii laga hadlahayo qolihii xadki ilaahay laga oofinayay zinada maxaa la yidhi ya idiin qabanin danqasho iyo naxariis ra'fadu iyo naxariistu shay aad adugu aada iska difaaci karta ma ah waa shay fitra oo alla kugu abuura khariisa wey hadda haddaad gaalka gaalka ugu gaalsanoo halkaa yeelo calooshu daba taalla waa danqan bini aadan baa tahay marka ma danqan kartid xoogow ha dabcin ma nuglaan kartid yacni wax la awoodoba ma ah alriqatu wاra'fatu way ka baxsan tahay adiga rabitaankaada iyo rabitaan la'aantaada mar walbood aragto wax aadama ka danqado ama uu u nuglaado ama uu u naxariisto waad naxariisan waad danqanaysa haddaba marka see loo yidhi walaa ta'khudkum bihima ra'fatun maxaa loo yidhi seedna looga reebayaa shay aanan iska difaaci karinba waanbaanumalay waxaa la yidhi waxaa loo jeedaa maa yataratabu ama maa yanshau an الra'fati baa laga reebaya waxaa ka dhalanaya ra'fada tacayana sarfuhu liamarati waa maxay xadka ilaahay oofiya oo siduu yahay u oofiyo ha nusqaaminina waxba ha ka dhimina wey danqashada iyo naxariistaa danqanaysana yaysan keenin xadka ilaahay inaad cadishaan oo meel kaga tagtaa naxariistu yaysan keeni weeye in aad xadki ilaahay oofin weydaan waxaa laga reebayaa marka waxa ka dhalanaya ra'fada ka dhalanaya inaan isbaanaan u idan tacayana sarfuhu ilaa amaratihi saasaa looga jeedaa hadda tan oo kale waad maraysaane waswaasku waxaad iska celin karta ma aha waswaasku waxaad iska celin karta ma aha idan takliif kuma tacaluqahayo waxaa lagaa ajirsiin eed ku ammaanan tahay iyo inuu xoog badan yahay tusahayo ee khayrka tusahayo waa diiddada aad diiday wey ed ka soo boodday qalbigaadu qaadan waayey eed leedahay afka ma soo marin karo saxaabi kale wuxuu nabi allow shaygaa inaan sheegoon ku hadlo waxaa ii dhaanta inaan dhuxul noqdoon gubto la ibaabi'iyo dab lay u shido waxa marka dareenka keenaya diidan ee iimaanka weyna waxaan diidan baa wanaag iyo khayra mooyeene waswaasku wax takliifa ku tacalluqa ma waswaasi kartid iyo waswaas midna lagu odhan maayo lanna waa shay ka baxsan awoodda bini aadamka ee basharkaba ilahi wuxuu uhi subxaana wa tacaala walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoon muslimiin ahayn maadaa awooda hawsha ayadaa waxaadan awoodin see lagaga riibaya mata warada الtakliifu bغayri muktasabin tacayana sarfuhu liamaratihi miaal baan kusoo sii soo maa ayb tacayana sarfuhu lisababihi bay tan ka mid tahay aayadda waxaa lagu yahaa dhimanina idinkoon muslimiin ahayn axadka isu haya inuu islaam ku dhinto waa kuma ma jiro maxaa laga hadlahayaa la imaada weeye asbaabtii keeni lahayd inaad iimaan ku dhimataan xusnu khaatima aad ku dhimataa la imaada asbaabtii ka qayb qaadan lahayd in khaatimadiinnu wanaagsanaato miyayna wada soconnaa adkaarti badiya oo ilaahay ku xidhnaada oo qur-aanka akhriya oo rabbi tuuga oo cibaadada ku dadaala oo is-ilaaliya weeye lianna albidaayaat tadullu cala alnihaayaat bay culummadu yidhaahdaan bilowgaadu wuxuu tusaa dhammaadkaada soomaalida way taqaana qaacidada waxay dhaheen hebel dabaalxumada hiruqu ka bilaabay ninba wuxuu yidhi dabaal baan aqaana webiga gal baa asagoon dhexdaba gaarin iyo moolkii iyo wuxuu bilaabay faraq faraq iyo gacmaha inuu taago oo dubihii biyihii uu laqo marka maxay leeyihiin hebel dabaalxumada wuxuu ka bilaabay hiriqa yacni dhayga meesha u horraysay shaaica weeye waa bilowga webigu ka bilaabay wey albidaayaatu تدل على النهايات waxa lagaa reebayo waa lagu amrayo waxaa weye la imow asbaabtii ka qayb qaadan lahayd an tamuuta calaa slaamin xasan waxaa ka mida qowluhu tacaala walaa taqrabu salaata waantum sukaara ninka sakaraanka ah, maxaa gormu qabtaa iyo amar wabatal eh warbooma hayee war ninka sarqaansanoo salaada ha u dhowaanin ma soconaysaa ma soconayso waxaa loo jeedaa hee ha la imaanina asbaabti keeni lahayd idinkoo sarqaansan inaad salaad gashaan ka fogaada waxaan tacayana sarfuhu lisababi inaad garateen baan u malaynaya liamaratina tusaala idin soo siiyo waxaa ka mida liamaratihi waxaa ka mida maalan laguma odhan karo gaalada ma jeclaan kartid yuhuudda ha jeclaanin oo nasarada jeclaanin oo majuusta jeclaanin oo ruux gaala ha jeclaanin haddii lagu yidhaahdo waa shay ka baxsan awoodda bini aadamka lanna maxabadu sababkeeda haddii la helo qalbigaada ay taabanaysa qaybta horay la mid tahay qaybta oo tacayana sarfu liamarati walisababihi bay ka mid tahay haweenay nasaarado quruxsan oo cajab qabto hadday laba goor kuu muusooto waad jeclaanaysa haddaba makaafir baa tahay waxaa lagaa reebaya waxaa waye jacaylkaa waxa ka dhalanaya gaashaa jacaylkaad jeclaatay keenin in diintaada aad tumato ama muslim oga heliso watacayana sarfuhu liamarati lisababi baad ka dhig waxaa lagu leeya marka horeba ka fogow asbaabta keenaysa inaad gaal jeclaato weligaa ha ku khaldame qolyaha caamada ee culimo ismoodka ah yaa marka baabulwalaa walbaraa laga hadlaayo maxabbay la soo boodaan maxabadu maba ah mimaa yarid calayhi takliif aslan gaal hadduu gaalka gaal u gaalsado laba goor wax ku siiyo adoo dhib baabuur kugu qaado xoo kuu dhiibo waxaad le war fiicana balaayadu maxabadu sababkeedii haddii la helo ma awoodi isma xukuntid adugu asbaab asbaab maxabana hadda kahor baa idiin sharxay waxay noqota saddex qaab wey xusnu eh, xusnu suuratin iyo xusnu siiratin iyo ixsaanu ilayka wey shaygu hadduu quruxsan yahay aadamahao dhan baa ka daba dhici hadduu dhaqan wanaagsan yahayna aadamahao dhan baa jeclaan haduu ixsaan kuu galo wax ku tarayna abaalna waa jecel saddexdaas sabab bay leedahay maxabadu saddexdaas sababay maxaba leedahay haddii la helo gaal iyo islaamba waad jeclaanaysa shareecaduna waa shariica firiya shariica firiya weeye ilaahay uunkan asagaa abuura asagaana yaqaan waxa lagu dida waxaa weeye maxabad ayaysan keenin inaad diinta ku tumato marka hooba ka fogow waxaa jacaylkooda keenaya tacayana sarfuhu liamaratihi aw lisabi inaad fahanteen baan u male qaacidadaas barta oo ku dhaqma oo shareecada ku fasirta ya idin baabi'in nimana waxba garanay ninkan baan qaacida faafaahinteeda sharxulmaxsuulka qaraafiha ka fiiriyo iyadoo faahfaahsan oo sharceeda wadata mujalladka labaad sideed boqol lixdan iyo lix ha ka fiiriyo sharxulmaxsuul qaraafi dabcada almaktab alcasriya anugu aan hayo mujaladka labaad sideed qadiyada marka taasay ka mid tahay qaacidaday hoosgelaysaa masaladan ayib waxaa kaloo ku jira xadiidku sheekhu u keensaday dadku inay kala iimaan badan yihiin oo ninna afkiisaba ma soo marin karo ninna waxaaba usahay inuu sheego shakigiisii uu sheego ninka afka soo marin la iimaankiibaa qanjaha jooga ninka la soo boodaya iska sheegayana ninka hore waa ka liitaa ninka hore waa ka liitaa xadaثna haaruun macruuf ومxamed بن cabaad wاlafظ lhaaruun qaala xadaثna sufyaan بn cuyaynata can hishaam bn curwata can abihi curwaةa bn zubayr can abi hurata radi اllahu tacala canhu qala qala rasul sl ly slam laa yazaalu الnaasu dadku ka zuuli maayaan ka hari maayaan oo joojin maayaan inay su'aalo wadaan macno daro ah yatasaa'aluuna inay wax isweydiinayaan fii ma baynahum riwaaya ku dartay yatasaa'aluuna inay su-aaldhaafsanayaan fi ma baynahum xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo haada ay hada almru qad carafnaahu wey kani waan garannay ayib ama hada almru macluumun khalaqa allahu اlkhalqa ilaahay baa uunka abuuray ee faman khalaqa allah alla yaa abuuray yidhi odhanayaan say su-aalaha u wadaan macno darrada in istaagayni marka dambe waxay u gudbahayaan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala fantaan tan waan garan waa maxay makhluuqaadkan waan garannay khalqiga ilaahay oo dhan alla abuuray adduun iyo aakharaba alla abuuray faman khalaq allah baa la soo istaagaya faman wajada min dalika shay-an arinkaasi ruux wax ka dareema su-aasha xunee khariban ninka shaydaanoo ku soo tuuro falyaqul ha yidhaahdo aamantu billaahi allaa rumeeyey ilaahay baa rumeeya ha hadda muxaqiqan aan hayo xadiidku wuxuu u arqaam kale u qorqoraya bukhaarina waa ku jiraa khada oday ka mid tahay kaga jira xadiidka hadda aanu marayno oo weliba ariiqan hishaam bn curwata can abihi ah waxadaanaa maxamuud alfaada xadiidkan israacin wuu badan yahay alfaada uruqda xadiidka hurayra ariiqa hadda aanu hayno u horeeyo waxaa weeye hishaam eh, ibni curwata can abi curwata bni zubayr can abi hurayrata oo min ariiqi sufyaan ibni cuyayna ah waxadaana maxamuud bnu khaylan abu axmed almarwasi qaala xadaana abunadar abunadar habeen horenu soo maray oo ah waa alhaashim ibn اlqasim ninka loola jira haashim ibn اlqasim min shuyuukhi axmed xadaana abu saciid almuadibu abu saciidkii macalinka ahaa muadibku waa ninka adabka iyo kitaabada iyo farta iyo khitaabada iyo inshaaga barowey dadka wuxuu marka muadib u ahaa mahdi almahdiy bnu abi jacfar almansuur abu jacfar mansuur wiilkuu dhalay mahdi loodhan jiray qiimaha badnaa cabaasiyiinta rag u fiican buu ku jiray ninkan ninka wax baray weeye waa asagu magaciisana maxamed muslim baa la yidhahdaa abu saciid almuadib magaciisu waa muxamed ibnu muslim waa saduuq ragoo weyn xufaada maaha waa nin saduuq ah can hishaam bni curwata hadda yaa ismutaabicay markaasi abu saciid almuadib iyo sufyaan iyo sufyaan kilaahuma can hishaam bni curwata bihada اlisnaadi buu ku wari sanadka hadda marayseen hishaam bni curwata can abihi can abi hurayrata weeye hadde ana rasul lah sal slam qaal yaأti الshayطaanu shayطaan baa u imanaya axadakum midkiin fayaquulu shayطaan wuxuu odhan <clears throat> man khalaqa الsma wuxuu in godku kugu soo rido meel fog buu kaaga soo bilaabaya man khalaqa asamaa cirka yaa abuuray man khalaqa alarda dhulka yaa abuuray allah allah wayadu soo ma suu u wado uma dakara <clears throat> bimilihi xadiidka haddaad soo marteenoo kaluu sheegay wey wazaada waa kuma wazaada abu saciid wuxuu ku daray xadiidkiisa warusulihi warusuli baa laisweydiin ma aha meesha horaad faqul aamantu billaahi wa rusulihi bqul aamantu billaahi wa rusulihi aw qaadana in loo jeedo waman yaa abuura rusush yaa abuuray ma aha waxaa weye wuxuu ku daray abu saciid almuadib xadiidka falyaqul ha yidhaahdo aamantu billaahi wa rusulihi inaad garateen baan u male waxadaanii zuhayr bnu xarbin abu khayama wacabd bnu xumayd jamiican can yacquub yacquub waa yacquub bn ibraahim waa iman doona qaala zuhayr wuxuu yidhi xadiidkiisii markuu warinaya asagu xadaanaa yacquub bn ibraahim aلzuhri waa ninka saa zuhayr baa waxaan dhihin cabd bn xumayd baan odhanin xadaanaa ibna akhi ibni shihaab ibnu shihaab wiilku adeerka u ahaa ibnu shihaab wiilku adeerka wasmuhu moxamed bn cabdilah bni muslim ibni xadaana ibnu akhii ibni shihaab waa maxay ibnu shihaab wiilku walaalkii dhalay weeye haddee ibnu shihaab waad garanayso waa moxamed bnu muslim soo ma ahayn muslim bn cubaydilaahi buu ahaa ninkaana muxamed baa la yidhaahdaa aabbihiina baa la yidhahdaa cabdulaahi muslim iyo maxamed muslim baa walaalo oo ibno shahaab ah idan marka wiilkii uu dhalay cabdulaahi ee maxamed ahaa ibnu shahaab adeer u ah wey loo jeeda can camihi adeerkii adeerkii waayo ibnu shahaabkii ibnu shahaab maxamed muslim ibnu shahaab adeer ah, u soo dambayna marayn maxaan u adeernimada qaal wuxuu ihi imaamkaasi ahbaranii curwat bnu zubayrin hadaba curwa haddayuu raac ibnu shaabiyu mutaabiceey hishaam buu mutaabiceeyey ibnu shahaab wuxuu ka wariyey can curwa xadiidkii u horreeya soo martayna sufyaan can hishaam can abihi curwa soo ma ahay ninka la mutaabacayn hadda waa hishaam hishaam iyo ibnu shihaab baa mid wal wuxuu ka qaadanaya xadiidka can curwa an abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam asaanidu meelaha iskaga soo dhacaya waa inaad si fiican u fiirsanad ku tababarataa <clears throat> qaala rasul lah sal slam yaأti shayطaanu axadakum shayطaan baa midkiin u imanaya fayaquul wuxuu odhan man khalaqa kada waxaa yaa abuuray wa kada kaasna yaa abuuray xataa yaquula lahu ilaa uu ku yidhaahdo man khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray faidaa balaqa daalika halkaa markuu gaadho su-aashii dardiisa falyastacid billaahi allah ka magangalo ilaahay ha magangala shaydaan waswaska ka magangalo walyantahi waswaaskana ha ka hadho walyantahi yuusan waswaasin ma aha walyantahi yuusan waswaasin ma maxay tahay ha joojiyo yuusan sii wadin weeye inaad sii wado ood sii dhexyacdaan la diidanya maxaa yeel waswaaska imaashihiisu waa ka baxsan yahay awoodda bini aadamka iyo basharka qaacidaan kuusoo sheegay buu hoos tagaayaa inaan isgaranay la tahay xadaanii cabdlmali ibnu shucaybin bni lay cabdlmalik ibnu shucayb ibni lay qaala xadaanii abi abihi shucayb ibnu lay can jaddi awogii lay ibnu sacd wey lay ibnu sacd alfahmi imaam ahli misra wadaadkiibaa wiilkiisii iyo wiilkaa wiilkiisiibaa isdaba taagan ahlu khayr aabbaha ducaamaya maxaad ka warin qaala wuxuu uhi xadaanii cuqayl ibnu khaalidin ibnu caqiil alayli qaala qaala bnu shihaab haddaba marka cuqayl baa asna wuxuu mutaabacaynaya hadda ibnu akhi bni shihaab ibnu akhi bni shihaab ayib qaala ibnu shaab wuxuu uhi akhbarnii curwat bnu zubayrin ana aba hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam ya'ti alcabda addoonka waxaa u iman ashayطaanu shayaan baa u iman fayaquul wuxuu odhan man khalaqa kada wa kada waxaaya waxayaa abuuray fadakara wuxuu sheega wey mila xadiii ibn daakirku waa kuma uqayl fadakara wuxuu sheegay marka mila xadiii ibni akhii ibni shihaab oo kaleu sheegay xadaanii cabdulwaari ibn cabdsamad qaala xadaanii abi abihi cabdsamad ibn cabdilwaari can jaddi awowga cabdilwaari ibnu saciid nimankana waa isdaba dhigteen raggiisu dhalay wey sidii hadda leyd iyo wiilashiisii cabdilwaari ibn cabdsamad an xadaanii abi oo cabdsamad ibn cabdilwaari baasna la yidhaahdaa an jaddi wa cabdulwaari bnu saciid ayb habeenagood baan abdulwar bnu saciid riwaayadiisa marayseen can ayuba bn abi tamit asakhtiyaani can muxamed bni siriin can abi hurata radi allahu tacala canhu can nabi sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu dadku ka zuuli maayaan joojin maayo n su-aalaha yas'aluunakum inaydan weydiinhayaan can ilcilmi masaailka cilmiga an lcilmi cilmi ma waa masaail cilmi baa loo jeeda hadda cilmi muxuu yahay xaqiis lisma weydiinaye masaladaa ka waran taas maxay tahay taa maxay si loo leeyahay xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan hada allahu khalaqana kani waa alloona abuuray faman khalaqa allah haddaba alla yaa abuuray qaala <clears throat> wuxuu yidhi abu hurayra wa huwa aakhidun biyadi rajulin asagoo nin kale gacantiisa haysto la socda sadq allahu warasuulu ilaahay rasuulkiisii baa run sheegay qad sa'alani inaani laba i weydiiyey arrinkan su-aashan khariban wa haada aaliu kii saddexaadna waa ka hadda su-aasha sanka iga gelinaya aw qaala wuxuu yidhi abu hurayra sa'alanii waaxidun mid baa hadda ka hor su-aasha i weydiiyey waa hal maalin gudaheed waliba riwaaya kala cadaysa alyowma maratayn baa la i wahada aani kanna waa kii labaad niman reer ciraaq oo su-aala badan oo shido badan ayaa abu hureyre yaa su-aalaha weydiiyey khariban macna darada waxadaanihi zuhayr ibnu xarbi abu khayama wa yacquub adawraqi qaala xadaana ismaaciil wabnu culayata can ayub asakhtiyaani ibnu culay mutaabacaynaya marka ya ibn culaya wuxuu mutaabacaynayaa cabdulwaari bnu saciid cabdulwaari bnu saciid somayda soo marin can jaddi can ayuba somay hadda mid marayn ismaaciil bnu culayata can ayuub iyo jadkii oo cabdulwaari bnu saciida ah can ayuub can ibni siriin waad soo martay can muxamed ibni siriin qaala qaala abu hurayra radi allahu tacaala canhu laa yazaalu naasu idan dadku ka zuuli maayaan fadakara wuxuu sheegay yaa sheegaya ismaaciil bnu culaya bimili xadiii cabdilwaari oo jadki ahaa ila marka jadiiba kusoo yidi kuma kuma sheegin magaciisi hayra laakiin anahu lam yadkur muusan sheegin annabiya subanaha muusan sheegin ismaaciil fi lisnaadi sanadka muusan ku sheegin walaakin qad qaala fi aakhiri اlxadiii xadiidka aakhirkiisa wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluhu sadaqa allahu warasuuluhu dhammaadka xadiidka hadduu abu hurare geli waxay ka dhigan tahay warka dhanba nabiga ii sheegay dadku ka zuuli mahayaan inay su-aala dadka weydiinayaan oo wadahaya ilaa ay dhahaan ilaahayaa abuuray intaa markuu sheegay bui abuur wuxuu yidhi riwaayadii dambe ee ismaaciil sadaqa allahu warasuulu sadaqa allahu rasuul waxay ku laabanaysaa bilowga sanadkay tegaysaa waa maxay waxaa idiin soo sheegay nabigaa ii sheegay wey waad fahanteen baan u malay macnahaasuu rabaa inuu naas muslimiin ku fahansiiyadu u qaadanin xadiidku inuu yahay mawquuf aadaan u qaadanin waxadaanii cabdullah cabdullahi bn rumi cabdullahi bn moxamed albaqhdadi baa la yidhaahdaa xadaana nadr ibn moxamed aljurashi nadar fii saxiix muslim waa saddex wadaad keliya ragga iska kokooban waa inaad iska xifdido ragga badan ayuu hade iska wata kumaankumka xadii tabar looma hayo zuhayr ibn xarbi oo kale akara min alfi xadiiin buu ka wariyaa muslim fii saxiixii zuhayr ibn xarb kun xadii wax ka badan buu yaa ku iman doona sanad buu ku jira waa carakawa waa ninka hadda aad marayseen hadda saako gaaban buu dhowr goor nagu soo noqo zayd ibn xarb goor baynu soo mar dhowr goor baynu soo maraan malay almuhim nadar waa saddex saddex wadaad wey fii saxiixi muslim nin waa ninkaa taqaanina caanka ee muxadidka luqawiga ahaa ee adiibka ahaa annadar ibnu shumayl annadar ibnu shumayl almaazini ninkaa waa iman doonaa ninka labaadna waa ka wadaadkan weeye anadr muamed anadr ibn muxamed aljurashi nadr ibn muamed aljurashi ninka saddexaad waa anas wiilu dhalay anas bn malik anadr ibn anas baa la yidhahdaa anadr ibn anas bn malik anas bn malik saxaabiga wiilu dhalay weeye iyo wadaadkan iyo wadaadkii luqa wa saddexdaa wey nadr ibnu shumayl nadr ibn muxamed anadr ibn anas saddexdaa wadaad wey xadثna عكرمة وهو بن عmاr العجلي xadثna يحيى بن أبي كثير الطائي xadثna أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رsuuل الله rasuulka ilahi ba wuxuu igu yidhi laa يزaaluuna ka zuuli maayaan dadku yسأluunaka u fiir mucjizada yسأluunaka ya أbا هurayra inaad adiga abu hurayra ku weydiinayaan su-aala dayn mahayaan xataa yaquulu ilaa ay kuu yidhaahdaan ama kugu dhahaan haada allaahu kani waa alle isaga uunka abuuray baa loo jeedaa faman khalaqa allah alla yaa abuuray qaala wuxuu fa bayna xilli ana fi lmasjidi aan masjidka ku jiro id ja'anii naasu min alacraabi oo min ahli ciraaq anuu masjidka dhex fadhiya dad waxaa ii yimid reemiyi ah oo reer ciraaq reer ciraaqoo horaan ba qallabsanaa miyinnimo ogu dar hooyadan maxaad ku ogeyd bu indhalaan dadcunnimo ay ku darsatay buu marka iyagoo reer ciraaq aha reemiinimo ugu dar fa waxay dhaheen yaa abaa hurayra abaa hurayrow hada allaahu kani waa allow huwa khaaliqu lkhalaa'iq weeye faman khalaqa allah ilaahay yaa abuuray yidhaahdeen qaala faakhada wuxuu qaatay abu hurayra qaailkuna de waa waa ardaygiisii taabiciga weeye faakhada xasan bikafihi qururax buu qaatay xasog waa qururaxa tamuuxa niiska yuu qaatay faramaahu markaasuu ku sayday wejiguu kaga shayray idhaafuna shayaaiin yahay uma qaala wuxuu i qumuu qumuu iga kaca socda ardama tihiine idabdaraad u socotaane ka kacuhi meesha sadaqa khaliili wuxuu ku khatimay saaxiibkay run buu ii sheegay ila maxaa la soo yidhi yas'aluunaka ya abuu hurayra ayib wax walbuu nabigu ii sheegay buu i qaybdhan waan arkay qaybna waan sugahaya saasuu dhihi abu hurayra sadqa khaliil eh, khalladuna waa min jihati abuurlah min jihati rasul sal sl waad ogtihiin sunadu siday hawshaa u cadaysay intaynan ka bixin ariiqan ariiqada kale ayna gaadhin wadaadkii aad soo marteen cikrima ibnu camaar alcijli اlyamaami waa inagii soo sheegna inuu yahay iqatun imaamun xujatun fii ayri yaya fii ayri yaxma bn kaiir aai hunaana wuxuu yaxnu kaiir aai buu ka warinaya marka cikrima uu ka wariyo can yaxnu kaiir aai far ku godan musna waa ka waxaan ku lenahay hadihi fi shawaahid waad shaban tahay fi shawaahid wey imi ariiq buu kuusoo saydhay wixii ariiq ah ee ku jireen xaggee kaa maray kan waa maxay waa fi shawaahid wa hada min diqati muslim wadaadku nin daciifa ma marka uu ka tago shuyuukhda kale uu ka baxo uu yaxya u yimaado yunxooguu tabar badnay tabar badnayda maxaan ku qarinay fi lusuuli kagama warin wuxuu kaga wariye fi ashawaahid taana marka dhib ma laha saa uu ogow xadaanii muxamed ibnu xaatim ibnu maymuun xadaanaa kaiir ibnu hishaam alkilaabi xadaanaa jacfar ibnu burqaan jacfar ibnu burqaan asaguna iska ogow wa ahbat في maymuن mhrاn ويزيid الأsm waxaa ka mida ah qolyaha kutubta xaqiijiya akhdaada ka galayaan kutubta waaweyn hadda qolyihii daar بn rajab xadiidkan markay maraya halkan ay qabteen waxay dheh jacfar murqaan waa nin saduuqu xoogo dacfi ku jira xifdigiisu laakina waa fi shawaahid waa aa khaa wey inaad fi shawaahid mutaabacaad gaara lama lama bahon imaamu muslim kitaabkiisa atamyiiz safxada boqol sagaashan iyo shan wuxuu ku sheegay xamaad buu ka soo hadlay wuxuu xamaad iska ogow wa ahbat nnaasi fii haabit waxaa lamida buu yidhi jacfar ibnu burqaan ninka haddaad haysaan jacfar ibnu burqaan alkilaabi araqi lmarwazi waxaa weeye wuxuu waa ahbat nnaasi fi yaziid ibn اlasam wa maymuun mihraan ninkii taabiciga kabiirkaas ma maymuun mihraan alawdi alladii jahliyada islaamia laakiin nabiga aan la kulmin ee bukhaari qisada caankaa ku lahaayee la kulma daanyeero xaddu rajmi oofinaya ayib isagoo adhi la jooga xoolo la jooga wuxuu ihi waahbat الnaasi fi yaziid bn asam wa maymuun mihraan laakinahu ضaciif fi gayrihima muslim markaas ka waranay jacfar jacfar sheekhiisu waa kuma yaziid alasam waa ahbat naasif nin walbo jacfar ibn burqaan yaziid ku khilaafa yaziid ibn alasam iyo maymuun asaga ka xoog leh hadduu labadaa wadaad ka baxo meelo kala tagana xuri marka waa inaad imaamka la socoto qaabku wuxu takhriijinayo inaad igu orada maaha ninkan waa saduuq laakinahu fi shawaahid horta ka hadal waa min asax asaaniid marka la marhayo wax ka waran yaziid bn asam iyo ragga lamidka oo wadaadka labaad xadaana yaziid wamin alariib twiiqaas maa bacdahu tawhiiq ee tacdiilka ee muslim uu ku sameeyey jacfar bn burqaan xaafidku kuma sheegin fi kitaabihi atahdiib tahdiib atahdiib wala lmizi wala اdahabi walidalika tarjamada marka uu soo khulaasayey xaafidku fiiha nadar leanna markaad khulaasaynaysa wadaadka xukumkiisa waxay kudhigantaha ku xidhan tahay xogta aad ka hayso iyo ragga tawhiiqiyey marka waa tawhiiq ka fiicanba ma jiro tafsiilka uu muslim ku sameeyey tamyiiz ninkan markuu marayo sabxadana waa idin sheega ka akhriya dhib mala iskaga taga xadana yزيid بن asm alcamiri qaala samictu aba hurayra radi allahu taala yaqulu qaala rasul la sl slm layas'alanakum الnaasu wallee dadku waa idin weydiin doonaan can kulli shayin wax walbay su-aal ka keeni doonaan xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan allahu khaaliqu kulli shayin cafwan allahu khalaqa kulla shayin ilaahay wax walba asagaa abuuray faman khalaqahu alla yaa abuuray waa inagii soo maray su-aasha dadka iska lahaa asalkeeda dadka keeni doona inay ahaayeen naas min alacraab wاlciraaq yaa usoo dhiibaya shayطaan shayطaan baa usoo dhiibaya adugu maxaa lagaa rabaa aamantu biاllahi warasuulihi walyantahi waana iman doontaa in sha allah riwaaye abu hurayra uu leeyahay xadiidka ka mid a marka su-aashaa la weydiye wuxuu ihi sadq allah warasuuluhu allahu axad aلsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad hada min fiqhi fi الtawxiid wuxuu yihi faman khalaq allah miya allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ana kala wadibu lafdiga axmed xadaana cabdulahi bn caamir bn zurarat alxadramiyu xadaana muxamed bn fudayl adabiyu can mukhtaar bn fulfulin almakhzumi can anas bni malikin radi allahu tacala canhu can rasul lah sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu idhi ina ummataka ummadaadu nabi maxamadow laa yazaaluuna daynma ka hadhi maayaan yaquuluuna inay leeyihiin maa kada maa kada shaygaa muxuu yahay shaygaa marka dambe abuuray tegaysa xataa yaquuluu ilaa ay hada allahu khalaqa alkhalqa faman khalaqa allah marka eh, xadiidkan bukhaari waa wariya lakin min xadiidi cabdillahi bn anas buu hadda inagu waxaan maraynaa mukhtaar bn ful anas bukhaari laakiin min ariiq aakhar buu ka an anas fi adab mufradna waan kusoo maray kun laba boqol sideean iyo lix isagoo min ariiqin aakhar oo min saciid bni maruban saciid bni marsubaan can anasinna waan kusoo maray xadaanaahu waxaa kaloo noo tebiyey xadiidka isxaq bn ibrahim alxandali isxaq bn rahuya ahbarna jabn cabdilxamiid adabbi xaa waxadaana abubakr bn abi shayb xaa u taxwiil ama xaa lxaajiz waxaa tidhahdaba waynu soo maray dhowr goore muqadimadana kusoo sharaxnay abubakr bn abi shayb xadaana xusein bn cali aljucfi xusein bn cali aljucfi can zaaida laysa fii saxiixi muslim ila haada zaaide kale kugu soo noqon maayo kutub kale zaaide kale ad ku arkay laakiin fii saxiix muslim waa zaaida ibnu qudaamat athaqafi abusalt waa xujatun iqat imaamu min a'imat اlkibaar wey bal mararka qaarkood sufyaan athawri iyo shucbi geeska u dhigaa nin saalan ma aha wa kaana laa yuxadiu اlxadiia ila liahli sunna xadiikii imeri yaa tahay ku waraysan haybtaada markaad ahlubidca noqoto cule maya sunnadan iyo diinkan lagu aamini maayo buui ahlbidac hayaaiin socda marka lagu raani adag bu ah can zaaid ibni qudaamata abusalti thaqafi baa loo yaqaanaa kilaahuma labaduba labadee wey jariir dheh ku haray baa laga bilaabay kii hore muxuu ku haray isxaaq bnu rahuya can jariir kana waa abubakr bn shaybata can xusein bn cali aljucfi can zaaida sanadka horena waa caali kan dambana xoogo nusuul baa ku jira soo uma jeedaan midna labuu ahaa midna saddex kilaahuma labadooduba can ilmukhtaar bni fulfulin can anasin radi allahu tacala can nebi sal slm bihada alxadiii buu noo tabiyey hayra laakiin ana isxaaq ibnu ibraahim lam yadkur ma sheegin nabigu qaal allahu ina ummataka intaa ma sheegin isxaaq ee sheegay abubakr bn shayba riwaayadan dambe ku sheegay xadiidka marka waxaa ku jira qaacida horen soo marreed waad wadataan waad garateen waxaa kaloo la yidhaahdaa huna dawaau lmuruuri dawaau shaki lmuruuru calayh xadiidku asalkaasuu kuu sheegaya dawaau shaki shaki iyo waswaas daawadiisu waxaa weeye waa la dhaafaa laguma istaago laguma joogsado waa tii waxaan u sheegay shekh islam ibnu taymiyan oga dacwooday oon oga ashtukooday had iyo goor markaan kutubta akhrinaya wax mutaalacaynayo waswaasi waxbaa igu yimaada wuxuu idhi yabni wiilkaygiyow waxaad yeeshaa qalbigaada ha ka dhigin buu idhi furaash isbuunya ha ka dhigin isbuunya maxaa lagu yaqaanaa wax walba inay nuugto oy la fadhiisato biyo ku shub waa la caana ku shub waa qoyinya waa la fadhiya qalbigaada ka dhig buuhi muraayad dhalo dhalon waxbaa ku istaaga wuxuu ku dhaca waa ka dareerhayaa wax ka dusana ma jiro wax ku dhagahayana ma jiro qalbigaada shubhada ha ku dhacdo ha ka dareerto ha ka soo karoodo haddaad laakiin la fadhiisato waagi dambe kansar baad qaadi kansarkaa muxuu yahay kansar shubahaad ilxaad fitna kugu dhici xayr iyo dalaal baad kugu dhacaysaa wuxuu hi hawshaa way anfacday tiibuu nabigu ka hadlahayaa dawaa shaki almuruuru calay laguma joogsado waa la maraa shaydaankaa la iska naaraa waxa inaad martood ilaahay iska ilaahay ka maangasha kaaga filan yahay lagama sii fikiro leanna aafu kugu keenaya aafu kugu keenaya midda labaad ee ku jirta riwaayadii annasaa ku soo marrayna halkan waa kuu waa la socotay oo ahayd faquulu haddii uu shaydaanku idin yidhaahdo ilaahay yaa abuuray oo waswaaska idinku keeno faquuluu allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad uma liyatfil can yasaarihi alaaan walyastacid billah walyastacid waan kuso xaggan kusoo maray intaasaad akhrinaysaa qulwallaad akhrin kadibna saddex goor baad gacanta bidix candhuufta u tufi shaydaan baad indhaha kaga saydhaysa waad ka mashiiqsanaysa kadibna ilah baad ka magangelaysa halkaasuu ku baaba ninkaa warkiisu aalian waxaa kaloo ku jira xadiidka ana tasalsula fi lmuairaati waa bail atasalsul fi lmuairaat waa bail atasalsul fi laaaar baa la ogol yahay atasalsul fi lmuairaat waxaan oga jeednaa wax sameeyuhu inuu sii daba taagnaado caqlan wa firatan wa sharcan lama ogolo haddaad tidhaahdo kitaabkan yaa yaa abuuray kitaabka yaa sameeyey hebel baa sameeyey hebelka sameeyey yaa sii sameeyey allaa sameeyey alla yaa sameeyey alla axad kalaa sameeyey axadka yaa sii sameeyey yaas weligii way soconaysaa lama ogolo waa inay baashu isu soo xidha ilaa waajib اlwujuud alla khaaliqa oo axada oo farda oo samad ah oo khalaa'iqdu u baahan yihiin asaguna aan cidna u baahnayn haniinu cala alcaalami waa inay hawsha isku soo xidho haddii keli weligaa la socotay noqonaysa su-aashii markuu shaydaan keenay caamadii ree ay keeneen reer ciraaq waa su-aal aan aakhirkeeda waxaa duminhaya awalkeeda awalkeeda inu duminaya aakhirkeeda haddaaad og tihiin ilaahay inuu uunkan abuuray alla yaa abuuray maxay tahay alla yaa abuuray maxay tahay maxaa yeelay hadduu asagu uunka abuuray khaaliqba asagu ma aha haddii asaga la abuuraan ujeeda asagu khaaliqba ma maay aba makhluuq waa qayb min alkhalqi asiga kayrkii hadduu abuuray waa qayb makhluuqaadka ka mid a ah. marka awalka su-aalka iyo aakhirkiisuba iska hor waa isgoongaynayaan marka waa macno daro maadaama ay sidaa tahay nabiguu soo xidhayba afilaahi shakun faatir isamaawaati w ilaahay miyaashe ku jira halkaa lagu xidho haddayba halkaa taa ka timid waxaa weeye taka yaarna iska badaa su-aashu marka waxaa weeye jawaabteedu dawaa shaki almuruuru calayhi iyo ana tasalsula fi lmuairaati wa baailun caqlan wa naqlan waa inay arrintu meel ku dhammaato ama aahaartu iyadu ma dhammaato aahaartu meella kuma xidhanto way socotaa iyadu waa makhluuqaadku mid baa dhiman kubaa sii socda ilaa aakharo nicmooyinka aakhare ma go-aan ukluhaa daa'imu wadiluha ma go-aan waxyaaba waa la samaynaye makhluuqaadku iyagu waa isdaba joogayaan laakiin allihii khaaliqa ahaa yay hawsha ku xidhmaysaa marka dawriga tasalsul looma baahno hawshu waa ina halkaa ku idhanto w hawshu waa ina ku xidhanto marka balla darsiga saaka intaa inta aynu ku dayno wallahu subxaanahu wa tacaala aclam